asxaabihi ajmaciin amaa bacd waxaan ku jirnaa kitaabu asalaa baabkii mawaaqiida salaadaha wuxuu soo sheegay mualifku raximah llahu tacaala salaadaha iyo awqaaddooda bilow iyo dhammaadka awqaadda labada qaybood ee jawaaska iyo ikhtiyaarka waxaana soo gaarnay yihi walafdalu an yusalliya awala alwaqti ويحصل بأن يشتغل أول دخوله بالأسباب كطهارة وستر عورة وأذان وإقامة ثم يصلي halkan masalada wuxuu ka hadlayaa salaadu maadaama waqti badan ay leedahay qaybteebaa ugu fadli badan waqtiga in la tukado wal afdalu awala alwaqti waqtiga horaantiisa iyo bilowgiisa inuu tukadaa fadli badan saasaa asalkii ah nabiganana sala allahu aleyh ali wasalam markii la weydiiyey ayul acmaali salaadoo waqtigeeda lagu tukada buu yidhi waqtiga riwaayada culimmadu waxay ku fasireen majmuuca riwaayaadka badan ee soo arooray markii la eego calaa waqtihaa iyo calaa awali waqtihaa waqtigeeda xilliga ugu horeeya in lagu tukado ayaa ugu fadli badan saasay ku fasireen culimmadu raxmatullaahi calayhim ficilkii nabigana inta qaalibka ee badan salaada awalkeeduu ka tukan jiray marka uu waqtigeedu soo galo sideebaa hadda awalul lagu gaari karaa wa fadligaa awalun waqti la tukaday wuu xasilaa oo wuu gaaraa qofku bian yashtaqila inuu ku mashquulo awala dukuulihi marka ugu horrayse waqtigu soo galo bilasbaabi asbaabtii iyo shuruudihii salaada iyo isu diyaarinteeda inuu ku mashquulo ka tahaaratin sida tahaaro qaadashada ama mid yar ama mid weyn wa satri cawratin cawradii asturideedii iyo diyaarsashada wuxuu ku asturi lahaa iyo wa aadaanin adaankii iyo wa iqaamatin aqimkii uma yusallii kadib intaas kadib buu tukanayaa haddii uu qofku ku mashquulo asbaabtii oo tahaaradii iyo cawradii iyo adaankii iyo sunnadii ka horraysay uun intaa intuu ku mashquulsan yahay waxaa weeye macnaheedu fadligii awalul waqti ahaa ma dhaafin oo kama tegin nabiguna calayhi salaatu wasalaam isagoo intaa ku gubaabiyey baa salaada la addimi jiray oo la sunnaysan jiray oo lasoo tahaaro qaadan jiray markaasaa kadibna la tukan jiray salaada saa darteed asbaabteedu dadku waxaa loogu talagalay in badan oo ka midihii inay adaanka ku ogaadaan adaanka markay ku ogaanayaanna ninba waxbuu faraha kula jiraayoo ku mashquulsan yahay markaasaa wixii la yska soo laalaabaa lasoo aadaa weyse iyo tahaaro la qaataa marye iyo dhar lasoo qaataa weliba la sunnaystaa intaa weli awalun waktigii kaama teginoo mar haddaad asbaabtii iyo isdiyaarintii iyo sugitaankeedii ku mashquulsan tahay weli awalul wakti baad ku jirtaa oo fadligii waad helaysaa saasuu yidhi mualifku waana hadyiga camaliga ee nabiga sala allahu alayh alih wasalam ba ayaa masalada loo celinayaa wayustathnaa waxaa laga soo reebayaa awal waktiga adduhur duhurkaa laga soo reebayaa xaaladaha qaarkooda bimacnaa salaada haddaynu nidhaahno awalulwaqti baa ugu fadli badan shanta salaadoodba wax ka soo haraya ma jiraan waxaan leenahay haa isagu hal mas'aluu sheegay laakiin masaa'ilku saddex weeye saddex baa la soo reebayaa midi waxay la xidhiirtaa duhurka markay qoraxdu aada u kulushahay ee la yar qaboojinayo wayustahna duhuru duhurkaa la soo reebayaa fayusanu waxaa sunnaa alibraadu in la qaboojiya bihaa duhurkii fii shiddati alxari kulaylka adag bibaladin xaarin magaalo iyo wadan iyo deegaan kulul deegaankuba hadduu iska qabow yahay kulayl ma jiro xilliga kulaylaha meesha aada u kulul waxaa sunnaa in la yadibdhigo liman yamdii qofka u tegayee aadaya ilaa jamaacatin baciida jamaaco fog aadaya walaysa fii ariiqihi jidkuu qaadayana aanay ku oolin kinnun wax asturayoo qoraxda ka qarinayo hooskeeda uu ka hadhsado yudiluhu haraynayo qoraxda ka haraynaya fa yuakhiru waa dibdhigayaa xataa yasiira ilaa uu noqdo lilxaytaani derbiyadii dillun hoos yudiluhu haraynaya fain fuqida haddii la waayo shartun sharti min daalika inta aan soo sheegnay ka mida nudiba waxaa sunnaha duhurka laftiisa attacjiilu in la dedejiyo waxaynu leenahay duhurka in la dedejiyaa asalka sunnada ah laakiin xaalad ruksaha jirto wanaagsan in la yar qaboojiyo waa markay xilli kulul tahay kadib wuxuu mualifku ka hadlay laba saddex mas'alo mas'alada koobaadi waa shuruuda loo xirayo mas'alada labaadna waa xadda la dib dibdhigayee qaboojinta looga jeeday ilaa xilligee la gaarsiinayaa masalada saddexaadna haddii shuruudaa la waayo maxaa ka dhalanaya oo asalkii in loo noqonaya tacjiilkii ah masalada koowaad wuxuu kaga hadlay laba shardi buu dhigay kulaylkii marka la helo kow waa inay jamaaco fog tahay laba dariiqa meel hoosood sii martana waa inaadan haysan waxa uu halkaa ka cabirayaa masalada kulaylka loo dibdhigayo inay tahay masaafada la goynayo ee kulaylku dadku ay marayaan in looga dhimrinayo looga turayo daahirka nusuustuse sidaa ma aha nabigu calayhi salaatu wasalaam isagayoo la wada joogo isna uu joogo bilaalna jooga dadkiina joogaan ayaa bilaal wuxuu damcay inuu aadaano nabigu wuxuu yidhi abrid qabooji sug ha qabowdee waxoogay markuu joogay ayuu wuxuu is yidhi kacoo adaan markaasuu wuxuu yidhi maya isu qabooji waxoogay markuu joogoo saxaabada ay is yidhaahdeen dabayli ay bilaabatay buu nabigu yidhi hadda adaan haddaba waxaa la ysku qabtay nabigu sababtuu saa u lahaa ma dadka loo yeedhayo ee adaanka ku imaada laleeyahay ayuu u turayey mise dadkan fadhiya laftooda baa laba isku keeni waaye inay salaaddii khushuucaan iyo ay dhididka intay iska tiraan isbabiyaan bay isku keeni waayeen ilan salaaddii haddaad gasho isbabin maysid inaad wejiga iyo dhididka tirtirtana waa lagaa reebay oo xaligii dhagaxaad ku sujuudaysaba haddaad ka maarmi weydo fa waaxidatan hal marsaa u sin dhaqdhaqaaqa badan salaada lama ogola hareeradayga lama ogola de ninkii haddii uu kulayl badan jiro salaada nuxurkeedana khushuucuu ahaa ma ninkanaan labadaa isku keeni karin buu nabigu u turayey mise dadka adaanka loogu yeedhayuu u turayey fuqahada shaaficiyadu waxay leeyihiin dadka imaada xaya cala asalaa laleeyahay baa loo turayey walidaalika waxaa ka dhalatay haddee wax loogu tura waa inuu jiro jamaacaduna ka durugsan tahay meel hoosoo uu sii luqluuqaadana uusan haysanin culimmada kalena waxay leeyihiin mararka qaarkood ay sidan dhacday safar baa la ahaa dadkii safarta ahaana meel baa la wada deganaa cid meel ka imanaysa iyo jamaaco ma lahayn marka koowaad marka labaadi nabigu calayhi salaatu wasalaam hadday cudurdaarku tahay jamaacada inay ka haraan bay dadka maqani cudurdaar ugu noqon lahayd inay jamaacada ka hadhaan baa cudurdaar looga dhigi lahaa acdaar badanoo asalaatu firixaal la yidhina way jirtaa roob iyo markuu jiro maadaama kuwa asalaatu firixaal la yidhi tanna kuwaasaa la raacin lahaaye waxa loo dhibrinayay dadka meesha joogay ahaayeen intaan aqriyaye dawaahir daahirka riwaayaadka in dadka jooga aynan ka madhnayn bay iila badnayd saa darteed baa jamaacaadba ciidaa inay tahay iyo hoos la mara inaan la haynin keliya mas'aladu maahee hadduu kulaylku batahuurna yimaado dadku inay isqaboojiyaan oy dhihidka iska tirtiraanna u baahan yihiin khushuucii wax badan bay u dhimaysaa ilaa goormaa la dibdhigayaa wuxuu yidhi fa xataa yasiira lilxiitaani dilun yudiluhu ilaa hoos la yar harsada ay yeeshaan derbiyadu waxay ku salaysan tahay mas'aladu in marka horeba qorax lagu tukanaya ay tahay innaga soomaalidu wakti aan naqaanaa jiro xilliga duhurka kadiba markay qoraxdu waxay kululaataba xilli ay dabayl yari soo dhacdaa jirta kulku jabitaankiisaa bilowda xilligaas baa lagu fasiri karaa ilaa xilliga loo dibdhigayo markay laydh iyo dabaysha saxansaxada a ah bilaabata wey masalada labaad ee masaladan lamidkee la dibdhigay laga reeba laga soo reebayo in awalulwaqti la tukado waa salaada cisha nabigu sala allahu alayh wasalam asal ahaan iyada waxaa laga soo reebay asalkii fadliga in la dadejiyo ahayd oo nabigu habeen inta uu soo daahay oo ilaa cumar iyo ay hadleen ay dhaheen caruurtii iyo dadkii waa seexdeen ulusuleyl habeenkii saddex meel afar saac meelaha marka la gaaray buu dadkii u yimid oo tukiyey markaasuu wuxuu yidhi inay dhib idinku noqoto haddaanan ka baqaynin waktiga ceshaha ugu fiican wakti weeye innahu lawaqtuhaa ulaa an calaa ummatii ummadda inaan dhiba haddaanan ka baqayn xilliga dibdhigaa ugu fiicnaan lahaa sababta saa loo yidhi culimmadu way sababeeyeen waxay dhaheen laba arrimoodba faa'iidaha way ku jirtaa ceshaha oo in la dibdhigo marka koobaad weeye nabigu sala allahu alayh alih wasalam wuxuu ka reebay dadka can innawmi qablahaa walxadiidi bacdaha salaada cishaha ka hor in la seexdo waa la iska reebay waayo maqrib iyo cisho waxuma dhexeeya haddaad seexato jamaacadiiyo cisho inay ku dhaafaan oy daahday u badan tahay walxadiidi bacdaha in la cawaysoo la haasaawo salaada cishaha kadibna waxaan xaaji iyo baahi adag ahayn waa la diiday sababtoo ah cishaha kadib haddii la cawayso badanaa subaxaa ku dhibqaba dad caawa saacaawo dhan soo jeedo oo saqdhaxa ku gaarto salaaddii subax sooma arag inay qiilqiil gelayso waxay dhaheen amarkaa nabiga caleyh salaatu wasalaam ee salaada cishaha kadib in la sheekaystooo la cawayso la haasaawo ahaa waxaa u fiican in cishihii la dib dhigo oo qofkii isagoo haasaawihiina yar dhammaystay waxoogayna daalay oo cajisay intuu tukado uu hadda waktigiiba soo dhaafo haasaawa sabab labaadna waa ku jirtaayoo waxay yidhaahdeen maalintii cishahaad ku soo gebagabaysay camalkii iyo shaqadii qofkana waxaa u fiican cibaado isagoo gutay oo salaad tukaday inuu ku seexdo salaaddii kadib hadday ka dambaysa laakiin wareeg iyo waxoogay demdam maqaayadaha lasoo fadhiistay iyo waxoogay kaloo eh, ama banooli ama filimaan ama waxyaabo kale lasoo daawaday iyo adigoo banaanka intaad soo sheekaysatay hadalku kaa taagtaagmo waxyaabo badan camal saalixoo cibaado ah maadan ku seexanin haddaad seexatana se hurdadu waa akhulmowti inaadan sooba kicin baa laga yaabaa qofku si wanaagsan inuu ku seexdo oo dikri iyo taaco ku seexdana adkaaru nowm baaba loo jideeyey saasna waa ku jirtaa bay yidhaahdeen meesha waxaan uga jeedaa inaan idhahda nusuustu waxay tilmaantay cishaha asal ahaan in la dibdhigaa fiican laakiin maadaama dadku ayna wada keri karin jamaacaduna dadka ka dhaxayso nabigu cishaha wakti go-an ma lahaan jirin dadejis iyo dibdhig midna ma lahaan jirin bal xadiid bukhaari iyo muslim wariyeen oo min xadiidi jaabir ibni cabdilaahi radi allahu canhu ardaa wuxuu yidhi nabigu cishaha dadkuu fiirin jiray hadduu arko durbo masaajidka oo soo buuxsamayna waa dadejin jiray hadduu arko in lasoo yardaahayna waa u yarkaadin jiray inta laysa soo gaadhayo dadka xaaladooduu fiirin jiray haddii si fiican loo yimidna allahi dadkii waa joogaane halayska tukado haddii dadkii soo yar kala daahan oo maanta wax yar mashquul waxbaa jira ha loo yarkaadiyey inta laysa soo gaarayo marka caadi ahaan rasmi uma dadejin jirinoo mar kastoo dadku ay daahan oo la yar dibdhigo waktigii ugu fadli badnaa buu usii dhowaanayey salaada kale la soo reeba waxaa weeye calaa qowlin salaada subax xaaladaha qaarkood salaada subax marka la eego xadiida nabiga ka sugan qaar ka mida ah calayhi salaatu wasalaam baa ku dhiirigelinaysa salaada subax waxoogay waaga in loo beriyo oo wuxuu yihi asfiruu bilfajri fa acdamu liljri subaxa caddeeya saasaa ajir badan culimmadu laba wej bay xasidiida xadiidkaa iyo axaadiidka waktiga awalkiisa hala tukada fajarka nabiguna uu tukan a ku jamciyeen qaar waxay yidhaahdeen qiraacada fajarka dheereeya weye ilaa waagu si fiican uugaga caddaado halkaa culimmada qaar baa maray culimmada qowl qaar kala mareen baa jiro ay leeyihiin xadiidka waxaa looga jeedaa haddii fajarkii uusan aada u caddayn oo mugdi iyo daruuro ay jiraan haddii mugdi jira iyo daruuro waa berigii dhalashadiisa aan la garanaynin si kaloo lagu gartana ayna jirin waxay imanaysaa awalkii tuka haddaad tidhaahda shaki inuu yimaado amaad waktigii ka hormartay intuu shakigaa waswaaska iman lahaa waxoogay iska yar caddayso salaad la hubo baa ka ajir badan mid laga shakisan yahay wakhtigeedii ma galee qaarna saasay u fasireen calaa haada alqawli xilliga mugdiga iyo waktiga la yar garan waayo in la yar caddeeyaa fiican xaaladahaasay ka soo reebaan culimmadu walow waqaca hadduu dhaco fi lwaqti waktigii duuna ragcatin hal ragcad ka yar walbaaqi inta soo hartayna khaarijahu khaarij alwaqti in waktiga banaankiisa ay dhacdo fa kulluhaa qadaaun dhammaanteed qada wey aw ragcatun fa akar ama ragcad iyo wax ka badan baa yani fi lwaqti dhacay walbaaqi salaada inteeda kalena khaarijahu waktiga waa ka baxsan tahay fa kulluhaa adaaun wey salaadii waxay leedahay saddex wasfi bay leedahay salaada markaad tukato saddex magac bay yeelan kartaa in la yidhahda salaadaadu adaaun weeye iyo in lagu yidhaahda salaadaada qadaaun weeye iyo in la yidhahda salaadaadu icaadatu weeye salaad la soo celiyey adaau waxaa la yidhaahdaa salaad waktigii lagu tukaday qadaa-una waxaa la yidhaahdaa salaad waktigii ka baxdoo gadaal laga tukaday waktigeedoo dhammaaday icaadana waxaa la yidhahdaa salaad mar hore la tukaday haddana sabab kale dartii loo soo celinayo mar labaad la tukanayo haddaba laba xaalo ishkaal kuma jiro salaaddu adda waxay noqotaa iyada dhammaanteed waktigii gudihiisa hadday dhacdo aakhirkiisaba ha noqotee salaada addawaya la garay haddii salaadii oo dhanba waktiga ay ka baxsan tahayna qado weeye la garay haddii qaybi waktiga ku jirto qaybina waktiga ka baxsan tahay maxaa la odhanayaa ma adday qaadan mise qaday qaadan su-aashaasu wuxuu ku leeyahay tafsiil iyo afkalaqaad baan gelinaynaa haddii salaadda ragcad ka midihi ugu yaraan ragcadi ay waktiga gudihiisii dhacdo oo hal ragcada markaa tukatay casarkiibay qoraxdu dhacday saddexdii kale qoraxdoo dhacday kadib baa tukatay ama subaxii hal ragcada markaa tukatay bay kaa baxday qoraxdii ragcaddii kaliya ataxiyaadkii iyo qoraxdu way soo jeeday ugu yaraan ragcadii hadday wakhtiga gudihiisa dhacdo ragcaddaasaa magaca qaadanoo adaa-un bay noqon hadday ragcad wuxuu ka yaraadaan wakhtiga dhacayna qadaaun bay noqon saasaa loo kala qaadi salaadii qaybna waktiga dhacday qaybna banaankiisa dhacday qaybta waktiga dhacday ragcad ma dhan tahay haddii haa la yidhahda waa ada asalkana waxaa loo daliishaday xadiidkii nabigu ala salaam uu lahaa ninkii casarka hal ragcada ka soo gaara qabla an taqruba ashamsu faqad adraka alcasr casarkii waa haleelay ninkii baqri subaxa ka soo gaara hal ragcad intaanay qoraxdu soo bixinna faqad adraka subxa subaxa waa haleelay taasoo nabiga laga wariyay sal ly slam baa loo daliishaday culamada qaarba waxay yidhahdeen maya qadana maaha adana maaha wa qiila maa fii waqtihi adaau wamaa yakuunu khaarijan qadaau salaadii intay waktiga dhacdayna ka ada weeye inta kalena ka qada weeye culamada qaar saa tiri oo haddii ragcad ay dhacday wati hal ragcadoo adihiyo intii kaleoo qada isugu jirtaa laakiin daahirka xadiidku qowlkan buu tilmaamayaa raajixiisa oo daliilu yahay laakiin yaxrumu hase ahaatee waxaa xaraam ah. tacamudu takhiiri in la dibdhiga qasan iyo kas in loo dibdhigo canilwaqti waqtiga laga dibdhigo xataa yaqaca bacduhaa ilaa qaarkeed dhaco khaarij alwaqti waqtiga wax ka baxsan cudurdaar la-aan tacamudka waxaa looga jeedaa adigoo xasuusan cudurdaarna aan lahayn inaad salaadii soo dibdhigto ilaa qaarkeed aad ka gaadhsiin weyda waktigaa gudihiisa inaad samayso masaladanna waxaa uu daliilah laba arrimoodba marka koowaadee nabigeenna sala allahu calayh aalihi wasalam wuxuu aada u dhaleeceeyey dad salaadii soo dibdhigay oo aakhir waktiga tukaday oo salaadooduna waktiga gudihiisa ay dhacday haddii kaaba la dhareeceeyo aada loo ceebeeyey kii qayb ka saarana min baabi awlaa wey casalka markuu ka hadlaayey qoraxdu dadkay ka guduudato wuxuu yidhi tilka salaatu lmunaafiqi tilka salaatu lmunaafiqi tilka salaatu lmunaafiq taasi waa salaad munaafiq buu yidhi saddex jeer yejlisu yarqubu shamsa wuu fadhiyaa buu yidhi kolba qoraxduu fiirinayaayo jalleecayaayo qoraxduu ka warqabaa nin halmaansan ma ogow waa nin kolba qoraxda fiirinaya wey xataa idaa tadayafat lilguruubi markay marti u noqoto dhicitaan ay kaabiga gasho qaama fa naqara naqratayni madaxuu wejiga la dhici buuri laa yadkuru llaha fiiha ilaa qaliilan wax yar mooye ilaahayna ma xus nin salaad boobsiiyey sii dhacaysa kasna u dibdhigay baa camalka munaafiqiinta lagu tilmaamay ninkii qayb kas uga saarana de sii daran wey mar labaadna nabiga calayhi salaatu wasalaam arintaasi hadday qabsata dadka baa la weydiiyey isagaa wuxuu yidhi seed yeeli doontaan haddii madax dusha laydinka saaro salaadaha waktigooda dili doona markaasuu waxay rasuulka ilah maxaadna leedahay markaasuu yidhi salaadaada waktigeeda ku tuko iyaga tooda markaad u timaadana la tuko oo sunno niyo xilligaa saxaabadoo nool bay arrintaasi dhacday nimankii reer bani umaya ahaa intaasoo futuuxaadana way samaynayeen oo jihaad bay ku jireen qadahoodii oo xukunkoodana shariicadu ahaa haddana dhibkooda waxaa ka mid ahaa salaadaha waa la daahin jiray ninkii amiirkaabaa iska iman halkaasuu iska fadhiisan hadal iyo khudbuu iska qabsani dadkii waa la fadhiyaa masaajidka nin kici kara oo tukan kara ma jiro adig kicid maxaad ka sheegi xataa salaadii baa joogta lama dhihi karo walidaalika xasan ilbasri rag lamida waxay leeyihiin salaatulkhawf baan masaajidka dhexdiisa ku tukan jirnayo ishaa iyo madaxaad ka tukan adoo weliba iska ilaalinaya waa nin garanaya qaar inay salaatulkhawf tukanayaano ishana dadka la dhex socda wey masaajidka dhexdiisaa salaatulkhawf lagu tukanayaa markaasuu madaxood ishaarayaan waana sababta xasanulbasri ay caddeeyeen looga carari jiray jamaaco labaad ninkii tii ka soo daaha lama iskuma xidhan karto haddii kale laba hadday isku xirtaan inaad nagu taga tukataan baad diidan tihiin sow ma aha waa la dhihiyo tallaabo sharciga ah laga qaadi maxaa la samayn marka qaarkood hadday arkaan jamaacadii in laga baxay way iska noqonayaan waayo keli hadduu tukada xataa waa la qabsan waxaad u soo daahday inaad igu daba tukataadan rabin sow ma aha waa la leehay ninkiiba waa la haystaaba waa nimankii xajaajiya waxay samayn jireen saxaabadaa qaar noolaa qaar ka mida taabiciinta duhurkii buu iska qabsaday khudba nin reer beni umayaha basrayn ahayd khudbadiisuu u waday u waday casarku markuu soo dhow yahay buu dadkii tukiyey anas ibni maalik oo basro joogay oo waayeel ah oo gurigiisa isaga tukaday bay u yimaadeen salaaddii markay ka soo baxeen bay u yimaadeen isagoo casar tukanaya markaase waay markaasu wuxuu ku yidhaha casarka ma soo tukateen markaas waay dhaheen may haddaaban duhur ka soo dareernay bay dhaheen isaga wuxuu yidhi casar ma soo tukateen iyaguna waxay dhaheen haddaaban duhur annagu ka soo dareernay gurigiisana masaajidku ku dheganaa umaradii reer bani umaya waxa ugu dhib badan ay samayn jireen waxaa ka mid ahaa salaada lagu ciyaaraya waktigeeda ninka wuu iska qabsanayaa wuu hadlayaa salaad baa joogti iyo aan tukanna iyo lama dhihi karo marka imtixaanaadka waa la wada maraaye imtixaanaadka qaar haddii la arkaa laiska adkaysto wamaca daalika culimadu waxay dhihi jireen war dagaalka dhibkiisaa ka badane qori haynagu qaadina dagaalkii la qaaday reer benimeye lagu qaadayna waxba lagama dheefin waxaan dhib iyo qaxya dhiig ahayn lagama dheefin intii dagaal soo martay ama waqacdii madiina dheh ama ibn alashcas dheh almuhalla bin abi sufrata dheh ama tii makiya ibnu zubayr dheh waxba lagama dheefin dhib iyo dhiigunbaa laga dheefay culimadu saasay arkayeen oo dad badan oo saxaabadii iyo a'imadii ka mida war ka daaya war ka daaya mararka qaarkood inti la qiiroodoo la adkaysan waayo baa qorigiiyo seefta la qaadan jiray hadhow markii si fiican wax isku qasmaan baa la dhihi jiray waxaynaan iska daynaa dhaante dee iyagiina la ridi waa hadda soo libiya kadaafi lama ridi lahaa dadkiina sooma baabiin inuu dib u qabsadana sooma dhici karto iyagiina reeobaya la ridi waa oo laga taag roonaan waa dadkiina dhammaade oo baabi'e halkoodiina way soo taagan yihiin intii laga dagaalamayna way wadaan inay kasii daraan mooyeen ka sorayn maayaan qaarkood de kuwii ka dambeeyena ma dhaamin reer bani alcabaas ah oo reer bani umaya markay laayeen qaarkood ilaa toddobaatan qof oo reer bani umaya ah iyo dadkii taageersanaa baa intii la laayey oo la soo dhigoo gogol la dul saartay baa lagu dul khudbeeyey markaas awsaaciya loo yeerayo kuwan dhiigoodu maxaaraan bu ahaa markaasuu yidhi cahdi iyo heshiis baad kula jirteen ka soo qaad inaanaan kula jirin baa la yidhi wuxuu yidhi muslim bay ahaayeen qofka muslimkaana dhiiggiisa ma banaana oreska dhaqaaq baa la yidhi waa marka uu leeyahay markaan dhaqaaqayay waxaan filayey madaxaygu hortayda inuu ku dhici doono jag laga siin doono baan filayay buu saa usii socday usii socday baan ka fogaaday qoorta taataaba soomaha markaas irbaaasha ku sartay in kale marka waa mushkilad imtixaan oo muslimiinta soo maray buu ahaa kas in loo dibdhigadaasi dadkii amiirkahabaa kasu dibdhigaya adigina khiyaar maleed markaasoo kaleeto macduur baad tahay adigu adigu cudurdaar baad leedahay oo haddii haddaa isdhaqaajiso waxbaa kugu dhici laakiin waxaa laga hadlaya tacamud taakhiiri can ilwaqti waa qof aan taakhiirkaa kasa u dibdhigee khiyaar lahoo isaguu tukan kara weeyo aan cudurdaar lahayn qofkaasi dembi buu galay mana banaana ma qadaynayaa marka haddii waktigiiba kas uu u baxo masaladaa dib bay ka iman doontaa wakti aan dheerayn way soo socotaa waman jahila ninkaan ogeyneyn garanaynin dukhuula wakti waktigii inuu soo galay garan waaya salaadii waktiguu soo galaabaad garan weyday inaad garan weydana asbaab bay yeelan kartaa oo fa akhbarahu wuu u sheegay iqatun qof lagu kalsoonaan karoo looga qaateena qof kasta mahe can mushaahadatin isagu inuu arkay qoraxdii inay dhacday inuu waaga berigiisii iyo fajru saadiqii arko inuu shafaqii guduudnaayoo dhacay arko inuu hooskoo milayn gaaray dilli mili milihi ka batay uu arko anigaaba arka buu uga sheekeeyey oo waktigii uu joogaa wajaba waxaa ku waajiba qabuuluhu inuu abalo inuu aqbalaa waajib ku ah lannahu isagoo hadduusan arkin ninkana arkay oo iqo yahay inuu qaato warkiisa raaco waa ku waajib aw can ijtihaadin buu uga waramay ijtihaad iyo qiyaasoo waxaan filayaa waktiga in la joogo saasaan u badinayaayo calaamadahaasaan ku yar garanayaa buu uga waramay falaa waajib kuma aynu warkiisu qaataan waad ijtihaadi kartaa falilacmaa indhoolkii awilbasiiri ninkii arkaya waxay xaq u leeyihiin alcaajizi ka caajizeen awoodin can ilijtihaadi ijtihaadaan awoodinna taqliiduhu ninka ijtihaaday inay ku daydaan bay leeyihiin lalqaadiru calayhi ijtihaad qof isagu kari kara qof kale inuu ku dayda lama ogolo wuxuu leeyahay salaada waqtigeedii haddii aadan adigu hubi karin ciddii hubtee iyadu xaqiijisay baad warkeeda raaci haddii ay tahay ijtihaad iyo qiyaas iyo xisaab iyo wax isugeyngeyn adiguna aada wax isu geyngeyn karto taadaad ku camalfali haddaadan wax isu geyngeyn karin ama ayna wax kugu isugu toosin qofka kalaad ku dayan tusaalaha waad ku fahmaysaan mas'aladan hada hola yaabina waxaa laga hadlayaa dad xabsi ku jira wax wakti uu sheegan aan haynin ka soo qaad qorax ma arkaan mararka qaarkood inay dhacday ogaade laakiinuu cisho soo galay ma ogaan karaan ama inay qorax dhacdayba ma ogaan karaan duhur inuu soo galay ma ogaan karaan waa wada hoos iftiinka qoraxdana looma ogola ciddan kalebana ma jirto salaad inay u soo gashay iyo in kale dadkaan maxay samaynayaan haddii qof u yimaado ama qof iyaga kamidoo lagu kalsoon yahay oo kaadi iyo isbitaal iyo wax loo bixiyey anaa soo arkay uu yidhaahdo inay aqbalaan waa ku waajib haddaynan ahayna mid iyaga kamida ah wax qiyaasay oo isku tootoosiyey war nin walba wax isku tootoosisa wey hadday noqoto ma garan karo iskuma toosin kara anigu ninkan wax isku yar aadistay haddii inuu saxan yahay kuula badato warkiisa qaadoo la tuka way kuwa waa kuwii xabsiga ku jiray waxaa lamida ah indhoolki nin baa indhoola muuse saddexda sooma dhihin saddex waa maxtaraka buu yidhi saddex waa umiciina saddex waa ka macaan saddex bayna waxba ugu fillayn wuxuu yidhi gudcurka mugdiga habeenkiia waa mushkilad dayaxa caddada umiciina oo waxoogay kaalmaati ah dharaar baa ka macaan indhoolsa waxba uguma filla nin indhooraysa oo qoraxda soo baxday mise ma dhacday hawl u taalla ma aha ninkii indhoolka ahaa duhur ma soo galay qoraxdii ma dhacday ma garan karaa ma garan karo maxaa laga rabaa isaga nin indhaqaboo waxarka hadduu ku yidhahdoo loga qaatayna qoraxdii ana arko way dhacday waa inuu qaataa haddii uusan haynin waa in la ijtihaadaa ijtihaadkii adugu haddaadan keri karin indhool tahay waxna aan kugu isugu aadanayn karo waxaad ku garata aadan haynin qofkaa ijtihaaday ku dayo adoo haddaa ijtihaadi kartana see loo ijtihaadi karaa marka culimadu waxay ka hadleen dad xabsi ku jira oon qorax arkaynin oo ramadaanka inay soomaanna laga rabo shanta waqti inay tukadaanna laga doonayo xal ma leedahay xeeladii ma jirtaa ha waxay dhaheen dikri iyo adkaar baa lagu gartaa salaada duhur iyo salaada casar imise juz baa la akriyi karaa oo qur-aana markii sidaa loo akriyo intii baad akriyi jirtay casarkii baa kuu soo galay waxaad dhici karta markii hore meelaad wax kala socon kartaad joogtay intaasoo qur-aana iyo intaasoo tasbiixda akrisan jirtay meeshii baa lagaa qaadoo meelaan waxba ka ogaanaynin baa lagu geeyey intaadii markaad akrido salaadaadii waa tukan ka wirdin wa dikrin maksuusin baa lagu leeyahay hadda wixii wax badan waxaa bedelay haddii lagu ogolaado saacadaha bedelay laakiin laftooda waa haddii lagu ogolaado haddii wixii oo dhan ba lagu diido waa iska ijtihaadi qibladii iyo bishii ramadaankii iyo salaadii waa da iska tukan laa yukalifu llaahu nafsan ilaa wascaha baa tegi tusaalun baan uga jeedaye masaa'ilka sujuudda culimmadu kutub bay ka qoreen la yihahda fiqhu sujuudi waalmuctaqalaati fiqiga shariicada axkaamteeda iyo sujanada maxaa waajib ku ah cidda wax xirtay cidda maxbuuska ase ah, muxuu xaq maxaa waajib ku ah haddii wixii qolada kale ay waayaan oo diintiisii iyo cibaadaadkiisii iyo maxaa axkaam u banaan kutubbaa laga qoray ugaara ayib wayajuuzu waxaa banaan ictimaadu muadinin nin muadina warkii in la cuskado iqatin lagu kalsoon yahay caarifin waktiga kala yaqaan nin muadinoo la aamini karo iqatin waa inuu baaliq yahay muslima oo caaqil ah haddii ilmo sabia aadaamo midda kan weli xaddu iqa lagu tilmaama ma gaadhin wa hunaabay masaa'il badan baa ka dhasha adaalu sabiyi waajibkii ma ridaya axkaamtii lagu salayn lahaa ma ka dhalanaysaa waxay ku salaysan tahay ilaa intaa laeg baa adaalu sabi lagu kalsoonaan karaayo xukmu iqati uu qaadan karaa waa masaa'ilka furuucda ka dhalanaya marka nin aadaan muadina oo waktigana kala yaqaana laguna kalsoon yahay arrintaa nabigaa tilmaamay calayh salaatu wasalaam hal xadiid ka badan buu ku tilmaamay mar wuxuu yidhi alimaamu daaminun wاlmuadinu mu'tamanun imaamku salaada inay asaxda isagaa dadka damiinka ah waayo dadku isagun daba socdaan wuxuu sameeyey ka daba samaynayaan wixii ka qaldamana dushiisa weeye hadday hagaagtana nin walba ajirkiisuu leeyahy wاlmuadinu mu'tamanun muadinkana waxaa lagu aaminay inuu dadka u sheega salaada waktigeeda inuu soo galay allaahumma arshid ila'immata waqfir lilmu'adiniin ilaahu a'imadana hanuuni mu'adiniintana waa bini aadam qaldamayee u dembi dhaaf bui nabig sal slam jamaaca min asaxaaba xadiidkaa laga wariyayo waa abi hurayriya abi umaamiya ka mid yihiin mar kale nabigu waa tilmaamay sala allau alayh wasalamo ramadaanka marka la soomayo laba muadin buu lahaan jiray oo bilaal iyo ibni ummi maktuuma wuxuu yidhi laa yamnacanna axadakum bilaalu adaanin min saxuri adaan ah, bilaal adaankiisa yuusan cuntada idiin diidin fainahu yuadinu bileylin habeen buu adaama o xataa yuadina bnu ummi maktuumin ilaa ibni ummi maktuum uu aadaama iska cuna halkaa maxaa looga jeedaa hadduu aadaamana joojiya salaadii baa soo gashay haddaba adaanka ibnu maktuub markuu dhegtiina ku dhaco waxaad u qaadataan cuntadiina waa xaaraantinimowday waayo fajarkiibaa dhashay taa waxay tilmaamaysaa muadinka in la cuskanayo warkiisa wa diikin mujarabin diig uu tijaabiyey salaada waxyaabaa aada loogu gartuu ka mid yahay laakiin diiggii laftiisu waa qaldami karaa kaatibka horena wuu ciyaa ka dambana waa ciyaa ninkii yaqaan baa garanaye haddaad diig leedahay aad tajribaysay wakhtiga salaadaha inuu si fiican ood marar badan markuu ciye fiirisay ood si fiican u hubsatay isaga warkiisa waad cuskan kartaayoo markuu adaabado guriga isaga jira waxba bixin hawaa ah taqaanaa in badan baa tijaabisay ku tuka salaada waad dhihi kartaa fain faqada alacmaa ninkii indhoolka ah hadduu waaye awil basiiru ninkii indhaqabay mukhbiran cid waxu sheegtoy aaminaani ijtahadaa weydadaalayaan biwirdin wardi ay akristaan bay ku kala salaadaha ku kala jaangoosanayaan iyo wanaxwi wax lamida ah. wain amkanahum alyaqiinu yaqiin haba u suuragal ahaata bisabri hadday sabraan hadday iska sugaan inay yaqiin hubaal waktigii gaaraan iyagoy suuragal u tahay bay ijtihaad ku tukan karaan wey fain taxayaraa hadday wareeraan sabarana way sabrayaan xataa yadunna ilaa ay u maleeyaan mala haaliba in waktigii soo galay fain sallayaa hadday tukadaan bila ijtihaadin iyagoon ijtihaadin yaqiinna haynin dani haaliban haynin hadday iska tukadaan acaadaa way soo celinayaan waa in asaabaa haba waafaqaan hadday rabaan bila ijtihaadin ijtihaad la-aan bay tukadeen acaadaa way soo celinayaan waa in asaabaa haba asiban hadday rabaan waayo waxay ku saleeyaan salaadoodii ma laha wain madaa hadduu tago min wali waqti waqtiga bilowgiisa maa yumkinu fiihi waxay suuragal tahay asalaatu salaadii fajunna uu waasho aw xaadad ay caado ku dhacdo wajaba alqadaau qadihii baa waajibaya wuxuu ku leeyahay salaadii haddaad qaybta hore ahal litakliif u ahayd qaybta dambana takliiftii aad ka baxdo qadihii waa kugu waajib markaad mukalaf noqoto xaaidadii salaad mamnuuc bay ka noqotay laakiin wakti ay tukan kartay ka soo gaartay qofku wuu caqli qabay intii dambe waa waashay hadduu dib ka miyirsado wajaba alqadaau baa waajibaya sababtoo ah waxay yidhaahdeen awalulwakti wuu faradku waajibaa wujuubkiina dimadaadiiyo qoortaada wuu ku sugnaaday waxaa uun rafcin kara oo kaa qaadi karee de inaad gudato fa daynullaahi xaqu bilqadaa'i bay kugu noqon halkaasay cuskiyeen culimmaday u daliishadeen waa mataa faatad goortay ka tagto almaktuubatu salaadii faradka ahayd bicudrin cudurdaar ay kaga tagto nudiba waxaa la sunneeyey alfawru in loo degdega filqadaa'i qadaheeda salaaddu hadday kaa tagtay wakhtigeedii cudurdaar sidii hurdiya halmaan ay kaaga tagtay durba inaad tukataa sunno ah waajibsa maaha amaa inay sunno tahay nabigu wuxuu yidhi man naama cani isalaati aw nasiyahaa falyusalli idaa dakarahaa ha tukado fa'duna tartiib maca tacqiib bay faa'iidaysaa taasi waa midda sunnanimada wa inayna waajib ahayn durba inaad tukato nabigay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam inay safar ahaayeen habeenkii oo dhan baa la guurayey xilli dambaa la seexday marka la daalay markii la seexanayay buu yihi waa caawayaa waaga beriga noo ilaaliya salaada bilaal baa yidhi aniga waa la seexday intuu weysaystay buu meel sac ugu tiirsaday dig waa dhacay isagana fadhigii ku seexday qoraxda kulaylkeedu baaba kiciyey dadkii war bilaal waa sidee rasuulka ilaahi wixii idin qabtayba wixii ku dhacay u dhacay buui bahashii hurdada idinka tanbadisay baa adna iga tanbadisay nabigu wuxuu yidhi ina bixiya halkiiba kuma tukan meeshan shaytaan baa inugu soo xaadira inaga kiciya buui cabaar buu socday kadib baa la degay halkaasaa lagu tukaday durbo degdeg inayna qaduhu ahayn waajib baa halkaa laga qaatay ilaa anagu markiiba halkiibuu ku boobsiin lahaa salaada wain faatad hadday tagto bikayri cudrin cudurdaar la'aan bay kaa tagtay kas buu salaada waktigeedii adoon cudurdaar lahayn buu baxay wajaba alfawru degdeg baa waajiba ay qadihii waa waajib in loo degdegana waa waajib masaladan salaad kas u tagtay ma la qadayn nacam waa la qadaynayaa hada madhab anigana isagaa raajixinaa bimuqtada daliili masaladuna waxaa weeye hal masalaa la ysku hayaa salaad afcaal iyo aqwaal leh kow iyo waqti jaan go-an labadaasaa la jideeyey salaadan waxaa la jideeyey waktiga gudihiisa in la sameeyo culimmada qaarka diidee waxay ku cilaynayaan sharcigu xikmadii salaada waktiga uu ugu xiray haddii laga saaro inay xikmadii iyo haayadii faa'iideyn lama hubo marka koobaad marka labaad salaada waktigeedii waa la amray in haddii waktigeedii taga la qadayna amar jadiidoo cusub bay u baahan tahay amar jadiidoo cusub salaad kas looga tagayna lama hayo labadaasay ku cileeyeen laakiin salaadu kama baxsana qaanuunka cibaadaadka labaa qofka laga rabay ficil iyo wakti in la ilaaliyo haddii mid suuroobi waayo midna suuragal noqdo waxaa muhiimsan ficilka ficilka cibaadaadka ee wakhtigoodii ku suuroobi waaye ka siiya ka maaba kama dhacaan dimada qoorta qofkee waa laga doonaa salaada intaa markaan ka hadlayno qof baa hurde iyo halmaan wakhtigeedii kaga tegey uu tukanayaa soo maa wakhtigii waa baxay leanna isagu wakti hadda ma samayn karo keliya wuxuu awoodaa iyadii inuu la yimaado qaacidaduna waxay hayd almaysuuru laa yasqutu bilmacsuuri saas darteed waxaan leenahay haddii shayga murakabka ah qayb aad kari weydo qaybtaad kari kartaa kugu laazimi qaacidada saasay tilmaamaysaa walidaalika saaxibu maraaqi sacuud madhabka markuu tilmaamaya wuxuu yidhi wakhaalafa araazi id ilmurakabu bikulli juzin xukmuhu yansaxibu waayo shayga murakabkaa jus kasta xukunkiisa gaarkuu qaadanayaa salaadii waxaan haynaa waktigeedii baxay dibna laga tukaday waxaan labaadan haynaa cibaadaadkii kale sawmkii oo waktigiisii intuu tegey kas weliba loo buriyey haddana dib laga qadaynayo cibaadadu haddaba waktina waa leedahay waxaan haynaa salaadii lafteeda oo licudrin ulakas waktigeedii looga bixinayo salaadaha marka la jamcinayo duhurkii casar baa lala jamciyey maqribkiina cishaa lala jamciyey ama horay ama gadaal midood baa waktigii laga bixiyey waxaan halkaa ka muuqata waktiga iyo ficilku way kala bixi karaan oo salaadii waktigeedii wakti aan ahayn waa la tukan karaa waxaa kaloon haynaa nawaafil badan oo sunan ah nabigu sunadii duhurka ka dambaysay markii sheeka dadka mashquuliyeen u yimid martia ah, bacda alcasar buu tukaday oo waktigeedii awey waa ka baxay ciidda markii bogaanshaheedu ka soo daahay waktigeedii maalintii labaad baa waktigeedii la tukaday wuxuu yidhi salaatuleyl xisbihi min alleyli ninkii ka tagaay oo barqadii bayna duhri duxada iyo duhur ka tukada fakaanamaa qaama bihi sallaa bihi min alleyli ajirkeedii oo kaluu leeyahay bu nabig ala slam intaasoo dhan waa salawaad sunan iyo awqaad lahaa oo awqaadoodii ka baxay oo la tukanayo wey tanna waa siyaamkii iyo cibaadadii kale qaacidadoodu sidaa weeye qaacidada maysuurka iyo macsuurkuna isma xambaaraan qofka saas darteed waxaa raajixa salaada waktigeedii ka baxday waa dembi biduuni cudri in laga bixiyey in la qadeeyana waa mas'alo kale xaqii dimada lagu yeeshay cumuumka xadiidkana wuxuu tilmaamayaa fadayn llaahi axaqu bilqadaay daynta ilaahay baa in la gudo mudan qof nool iska daaye kii dhintay baa dimadiisii laga harilayahayo man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyu laleeyahy waaba dhinta adogow haddana halaga gudaa laleeyahy xaj baa laga gudayaa sown baa laga gudayaa salaad ma laga tukan karaa qawlaani liahli cilmi masala khilaafiya way salaad masala qowl waaxidaa moodina waa min qawlaankiis qof salaad laga tukaday ma gaaraysaa khilaaf bay ku jiray wey laakiinna waxaa laga yaabaa salaada iyada inaan lagaba samayn karin ma gaadhaynin qowl waaxid inad uhaysataan ayib wuxuu yidhi wasawmu sawmkuna ka salaati buu la mid yahay in la dibdhiga ma banaana haddii la dibdhigana de waa la soomi haddii cudurdaar la-aan la dibdhigay waa degdeg haddiina cudurdaar lalahaana in la dibdhigi karaa sidii caaishaba ramadaanka u dibdhigi jirtay markuu xayd iyo wax kaga tago wayaxrumu waxaa xaaraama taraakiihi in la dibdhigo liramadaana alqaabil ramadaanka soo socda intuu ka soo gelayo inaad daahiso xaraam wey waayo markuu soo dhawaaday soomi jireen haddaad daahiso maxaa ka dhalanaya abwaabu siyaam bay noogu iman doontaaye haddan tashaabuh baa laga hadlay wayundabu waxaase sunnaa tartiibu lfawaa'iti salaadihii tegay hadday hal ka badan tahay marka la qadaynayo in la kala hormariyo say u kala horreeyeen loo kala hormariyaa sunnaa wa taqdiimuhaa in laga hormariyaana sunno oo kale cala alxaadirati salaada joogta tanna waa laba mas'aloo salaadaha tegay la xidhiira hadday dhowr salaadood kaa tageen ood qadaynayso seed u kala horraysiin waxaa sunno ah say u kala horreeyeen inaad u kala hortukato duhur iyo casar baa ku dhaafay markaad qadaynaysa duhurka bila tuko kadibna casarka tuko nabigayna ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam qisadii khandaq laga mashquuliye dhowrka salaadood say u kala horreeyeen buu kala tukaday oo maxaa waajib looga dhigi waayey dilaalada xadiidtu waa ficil ficilkuna wujuub kuma tuso annagana ma qabno madhabkii maalikiyada iyo kuwa ay qabeen hanoo xambaarinin wey ficilku mashruuciye iyo cibaadaad hadduu yahay istixbaab buu ku tusaa lan cibaadada mashruuc hadday noqoto imaa waajiba wa imaa mustaxaba wey cibaado mubaaxaada ma jirto taa ogaada markii laleeyahay ficilku ibaaxuu ku tusaa waa fii ayri اcibaadati cibaada hadday tahay ficilka la sameeye wujuub iyo nadbi mid unbuu noqon wasawaabu qariino daliil kale haddayna jirin nadbi wey wa amaa maraaqi sucuudku wuxuu lahaa wakulu maa fiihi صifatu tujhalu falilwujuubi fi laصaxi yujcalu maalikiyadiisii waayo annaga shaaficiyada yidhi maaha fi lusuuli baa raajix waxaa ah cinda almadhab iyo jamhuurta ahlilcilmiga in uu ficilku mashruuciya istixbaab keliya kutusaya se wujuub kutusaynin masaladan aad waxa u faahfaahiyey u taqriiriyey asheekh doctor moxamed sulaymaan alashqa raximah llahu tacaala kitaabkiisan labada mujalladee la yidhaha afcaalu rasuuli sala allahu alayh wala slam iyo dalaalaadkood uu kaga hadlayay taa waa in la kala hormariyo wa taqdiimuha cala alxaadirati waa masalada labaadoo salaadna way joogtaa midna waad qadaynaysaa yaa la hormarin waa un qaanuunkii kale hormarinta marka koobaado tii horreeyey waktigeeda ee qada ahayd baad hormarin waxaa kaloo loo daliishanaya masaladaas salaadaha marka la jamciyo haddaad duhurkii dib dhigtood casar la jamcinayso sunadu duhur inaad tukato kadibna casarka tukato wey haddii maqribka iyo cishaha dib isugu dhigto tii horraysee maqribka inaad hormarayso weeye kadibna cishaha tukato waxaana u daliila nabigaa saa sameeyey sal alla alah wasalam waxay u daliishadaan salaada jamcu taakhiirku in laysla xiriiriya qasab maaha sababtoo ah nabigu saxiixa sida ku taala intuu dib dhigay maqrib buu iyadoo safar ahaa marka la degay buu maqribkii tukiyey marka la tukiyey wuxuu horta gaadiidka rarkaa laga dhigo gaadiidka rarka laga dhigay waa lasoo xirxira waa lasoo dabray kadib baa ceshihiina la tukaday inay xiriiraan iyo itisaalku xiriiraan shardi maaha markay leeyihiin maqribkiibuu haddaba hormariyey innaga maxalushaahidkeennu halkaas wey ayib salaadii joogtay xaalad baa la soo reebayaa oo iyada in la hormariya ay tahay ilaa an yakshaa inuu ka baqo fawaata alxaadirati ta joogta inay dhaafto tii joogtay lafteeda aakhir gebagabo waktigaada sii maraysa wakti aad qadihii iyo adihii ku wada tukatana kuuma filla maxaan sameeyaa tan waktigeedu joogo hormari liannadii taas kale mar walba waa qade tanna si aynan qado u noqonin tan waktigeeda haleel oo ka gaad tanaad haleeli kartaa waktigeedii waayo asalku wuxuu ahaa wujuubka salaad walba waktigeeda in lagu tukado tan way dhaaftay waktigeedii oo marna kuma tukan kartid hore tan dambe waktigeedii baad ku tukan kartaa inaad waktigeedii ka saarta asalkuma banaana saa darteed wujuubku waa iyada inaad hormariso wain sharaca hadduu guda galo fii faa'itatin salaad ka tagtay qadaheed buu bilaabay daanan isagoo malaynaya sacata alwaqti waktigu inuu ku filan yahay buu malaynayay isagoo isla labada salaadoodba waktiga gudihiisaa tukan kartaa ee sunnada sameeyo fadligoo tii hore tagtay hormari tagdambana ka daba tuko fa baana waxaa u caddaatay dayquhu inuu ka ciriirin yahay oosan ku fillayn saacadunbuu show markuu fiirinayey unbay ishu qalad u fiirisay allahu akbar buu yihi oo salaaddii isagoo ku dhex jira baa laga yaabaa saacad hortiisaa isha inuu ku dhuftay waxaa u caddaatay inaan waktigu kuba fillayn salaadii horena waa ku jiraa muxuu samayn wajaba qacuhaa salaada hore inuu afjaraa waajiba wa facala xaadirata ta joogtan uu sameeyo samaynaya waayo tanaa wujuubkeedii taagan yahay camalkan inaad hormarisa midana istixbaab iyo sunnay ahayd saa darteed qaduhuha kuu dambeeye waajibka faradka horta samee waman qofkii calayhi ay korkiisa tahay faa'itatun salaad ka tagtay oo fawajada hela jamaacatan jamaacata alxaadirati salaada joogta jamaacadeedii lagu jiro anigu salaadii hore duurkii way dhaaftay masaajkaan soo galayna casarkiibaa loo istaagay maxaan sameeyaa sunanimadii ma wadaa wuxuu hi nudiba waxaa sunnaah taqdiimu lfaaitati tii tagta inuu hormariyo munfaridan isagoo keligiia halkaa luuqa intuu ku cararo ha soo gaagaabiyo tii hora ha hormariya saasaa fiican uma alxaadirati ta joogtaha ku xejisiiyo masaladaasi waxay imanaysaa hadduu jamaacada haleeli karo intuu tan soo tukado jamaacada hadduu soo gaari karo saasay aimada fuqahada madhabku ku qaydeen lianna jamaacada cinda shaaficiyati masaladaa waxaadan ula yaabin jamaacadu waa sunno tanna waa sunno labada sunno tan inuu hormariyo iyo tan inuu hormariyo garaantan hadduu soo gaari karaay wax xarajiya dhiba kuma jiro waa masalada koobaad masalada labaad ee saamaynaysaay ku salaynayaan waxaa weeye fadliga jamaacada maxaa lagu gaaraa fi lmadhab haddaad tasliimta ka hor soo gaarto fadligii jamaacada waad helaysaa markasoo sunnadii fadligeedii faaitada horraysiintiina waad samayn kartaa fadligii jamaacadana waad gaari kartaa labadiiba waad samayn kartaae maxaad mid u dayici marka manaa qaacidada madhabka ee masalada ku salaasantahay saa way culimmada qaar ba waxay yidhahdeen qowl labaad waxay yidhahdeen ha keliyoobin jamaacadana ha ka harin jamaacada la tuko laakiin haddaad rabto faa'itadii inaad hormariso iyada niyo oo iyadii lafteeda jamaaco ka dhigo kuwana waxay idhahdeen maya tan hadda joogta jamaacadeedaa tukan ta kalena dib baad ka tukan wax jamcin karaa jira labadaba oo salaaduhu hadday kala badan yihiin hadday maqrib kaasoo tegey cishana aad ku soo gaarto waxaa ugu fiican inaad ku xidhato markii saddex la tukado aad atixiyaadsatood ka goosato intaad boobsiisa ragcadda u dambaysa afraadna cisho aad xihatood ka soo gaarto tanna jamaacadii fadligeedii tanna jamaacadii fadligeedii labadaba sidaad ku heshana wej furan wey manduubaad baa laga hadlaya waajibaad maa waxan waman nasiya salaatan fa akar hal salaadiiyo ka badan oo min alkhamsi shantii ka mid oo halmaamay walam yacrif mana garanaya caynahaa midii ay ahayd ma garanayo waxaan hubaa saddex salaadood baa iga tagtay oo laygu leeyahay kuway kala ahaayeenna garan maayo duhurbay iyo casar bay ahaayeen ma casar iyo maqrib bay ahaayeen ma cishiya subax bay ahaayeen waana halmaamay laakiin waxaan ogahay cadadka salaadaha la igu leeyahay waan aqaan kuway kala ahaayeenna garan maayo muxuu samayn lazimahu lkhamsu shantiiba qada ahaan inuu tukadaa waajib ku ah bikulli waaxidatin wuxuu niyoon alfaaitata midii ka tagtay duhur baa tukan biniyati qadaai casarna waa tukan biniyati alqadaai maqrib baa tukan biniyati alqadaai cishaa tukan biniyati alqadaai subax baa tukan biniyati alqadaai waayo adaa tay ahayd garan waaye shantaa mid ka midun baynan ahayd ama laba ka midun bay ahaayeen tii waafaqda teediina teedii bay noqon tii teedii waafaqi weydana insha allahu sunay kuu noqon inta dheeraadka iyo ziyaadada adiguna yaqiin baad gaari waajibkii inaad gudatood qadihii la timid kadib wuxuu yidhi baabu اladaani wاliqaamati halkaasaan ku daynaynaa sal اllah waslam ala mxamed subxanak allah bxamdik ashhadu an la ila anta